الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل الإيمان قول وعمل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان meesha wuxuu ka guda gelayaa sheekhu ama mualifku masalatu liimaan iyo xaqiiqatu liimaan maxay tahay waana masaa-isha khilaafku ka dhacay oo aada loogu kala tegay maahiyada iyo xaqiiqada iimaanku maxay tahay wuxuu yidhi sheekhu waliimaanu iimaankii qowlun waa odhah billisaani carabka lagu yidhaahdo waa odhah carabku uu yidhaahdo wa camalun iyo camal bil arkaani xubnuhu ay sameeyaan wa caqdun iyo guntid biljanaani qalbiga loo gunto saddexdaasuu imaamku iska saaranya yacni imaamku iimaanku iimaanku waa xaqiiqa murakaba min hadihi اlumuuri الhalaaث yacni dhawaaqa carabka iyo camalka xubnaha ay samaynayaan iyo qalbiga waxa ku jira ku guntan saddexdaasuu yuu ku qeexay iimaanku marka luqad ahaan culimada qaarku waxay idhahdaan luqatan waxa la yidhaha atasdiiq waa rumayn sida wamaa anta bimu'minin lana ilmo yacquub markii nebigiis nebi yacquub ku lahaya bimu'minin bimacnaa bimusadiqin laakiin sheikhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay aliimaanu huwa atasdiiq sax maaha aliimaan aliimaanu huwa aliqraar Ah, tasdiiq maca aliqraar markuu wato baa iimaan la yidhahdaa buu leh mujaradu tasdiiq lama yidhaahdo leh ayib garxitaankiisa cinda ahli waljamaaca dariiqii saxaabada iyo qur-aanka sunnaduna ay kutuseen waa sidaa uu imaamku u sheegay waay eh, waa in ay ku kulmaan eh, qalbiga waa inuu iimaanku galo qalbiga markuu galana waa inuu carabku ka turjumo oo ku dhawaaqo xubnuhuna waa inay fuliyaan saddexdaa markii la hela baa ruuxu mu'min uu yahay ayib saddexdaasi marka e, wada helidoodu waa daruuri sida uu leeyahay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah saddexdaa markuu isu keeno wuxuu yidhi midkoodna ka kale kaa deeqi maayo midkoodna ka kale kaagama fila yacni caqdulqalbi keliya ama camal arkaan ama qowl billisaan mid walba goonidiisa kuuguma filla saddexdooda waa inay isu yimaadaan ayib iimaanku inuu qalbiga inuu galo ay laga maarmaan tahay oo iimaanaan qalbiga jirin inuusan sax ahayn intaa waa laysla ogol yahay ayib waxaana ku tusaya aayadda qur-aanka qaalat ilacraabu aamana qul lam tu'minuu walakin quluu aslamna walamaa yadkulu liimaanu fii quluubikum ah, waxay yidhahdeen waan rumaynay acraabtii waxaad ku tidhahdaa maydaan rumaynin ee waxaad tidhaahdaan aslamna waan islaamnay dhah iimaanku weli quluubtiinna ma gelin baa la yidhi iimaanku weli quluubtiinna ma gelin marka qalbigu waa meesha ugu asaasisan ee la doonayo inuu iimaanku dego waay iimaanka qalbiga markuu gelayana waa labo ictiqaadka iyo tasdiiqa iyo macrifadu waa mid camalulqalbi baa isagana jira camalulqalbi baa jira oo labaduba soo gudagelayaan ah, caqdiga waxaa soo hosgelaya tasdiiqa macrifada oo mid ah iyo camalulqalbiga camalu qalbigu marka wuxuu noqonayaa niyadii iraadadii iyo doonidii xubbigii iyo jacaylkii nacaybkii xag wixii xun la naco waxaa soo gelaya muxuu ahaayey khawfkii iyo rajadii acmaasha qalbigu waa badan tahay markaa marka isagaa sii kala baxay labadaas u kala baxayaa asal iyo camalkaasi ka dhalanaya macnaha ayb amaa carabka isagana inuu laga maarmaan yahay qur-aanka rabbi tabaaraka watacaala waa ka yidhi quluu aamanna biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ila ibraahima waismaaciila ila aakhiri ilaaya waxaad tidhaahdaan waxaan rumaynay alle wixii la soo dejiyey oo annagana loo soo dejiyey iyo wixii hortayo la soo dejiyey oo rususha lagu soo dejiyey waxaad dhahdaan ood ku hadashaan waan rumaynay xadiidkii fi saxiixayn baa sidoo kale kutusaya nebigu uri sal lla alay wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah waxaa lay amray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay ka yidhaahdaan oo ay kaga dhawaaqaan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah marka carabka ku dhawaaqidiisu iyadana waa daruuri dhawaaqidda carabka waxaa laga wadaa marka oo soo gelaya shahaadateynki shahaadateynkii baa soo gelaya waxaa soo gelaya dikrigii baa soo gelaya ducadii baa soo gelaysa akhrintii qur-aankaa soo gelaysa hadal kasta oo carabka ka soo baxay iimaankiibuu qayb ka mida saas maanaa hadal kastoo carabku yidhaahdo waa qayb iimaanka ka mida waa sii kala bixi doonaa ama arkaanta xubnaha inay sameeyaan ayadana acmaasha xubnaha ku tacalluqdoo dhan ee la faray ayaa iimaanka soo gelay iyagana ah, yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu rukuucda iyo sujuuddu waa camalu larkaan marka iimaankii qayb ka mida waa wa aqiimuu asalaata wa aatuu zakaa waa camal qalbi awe ah waxaan dhihi laha waa camalu ljawaarix salaadii yani toosiya oo tukada sakadii siiya oo bixiya acmaashii xubnuhu samaynaya waay waa qayb iimaanka ka mida ah iyagana oo iyagaa haddii aan la helin oo acmaasha xubnaha aan la helin iimaankii ma asaxayo cala raajix wa camalun bilarkaan saasaa laga wada marka jawaarixdaa laga wada jawaarixda iyo xubnaha ayaa laga wadaa daacada ay samaynayaan iyo macaasida ka tegitaankeeda sida salaada iyo soonka iyo xajka iyo jihaadka iyo dacwada iyo kulliba soo gelay macnaha ayb tacriifkaasi marka saddexdaa qaybood oo oo muxuu ahaa oo kulmay ah ayaa wuxuu yahay madhabka ahlusunna waljamaca laakiin eh, waxay ka cabiraan cibaaraad kala gedisan culimada qaarkood waxay dhahayaan maalan aliimaanu qowlun wa camal sidaa qaar baa ku gaabsanaya aliimaanu qowlun wa camal basbay ku gaabsanaya sidaa markii la yidhahdo waxba kama maqna tacriifka waxba kama maqna leanna waaa waxay noqonaysaa qowlunka waxaa soo hoosgelaysa qowlu lqalbi wa qowlu lisaan baa soo gelaya oo qowlu lisaan muxuu yahay qowlu lisaan garanay lakin qowlu lqalbi muxuu yahay qowlu lqalbi waa tasdiiqa iyo macrifada camaluntana waxaa soo gudagelaysa camalu lqalbi wa camalu ljawaarix oo camalu lqalbina waa acmaashii qalbigan hadda sheegaynay niyadii iyo iraadadii iyo xubigii iyo bukdigii iyo ayaa soo gelaya camalu jawaarixna de waynu garanayna sidaas daraaddeed haddii keliya lagu gaabiyo layidhahdo aliimaanu qowlun wa camal qowlkana labaa ka soo baxaysa oo qowlulqalbi iyo iyo qowlulisaan camaluntana labaa ka soo baxaysa oo camalulqalbi iyo iyo camaluuljawaarix marka waa tamaam waay haddii sidaas la yidhahdo waa nooc ikhtisaara ku jira ayib culimada qaarkood waxay yidhahdaan aliimaanu qowlun wa camalun wa niya saddexdaas ay raaciyaan qawlun wa camalun wa niya marka waa tii oo kaleeto waa niye unbay ku siyaadiyaan niyada waxay ka wadaan marka ictiqaadkay ka wadaan ictiqaadkii bay ka wadaan oo waxoogaa waxaa laga fahmi karaa marka la yidhaahdo qawlun wa camal daahirka kelimada waxaa laga fahmi karaa inuusan ictiqaadkii meesha ku jirin ismoodsiiskaasi ay meesha uga saaraan baa marka waxay ku darayaan waniyatun si ay kuu tusto si sariix oo cad ictiqaadkuna inuu meesha ku jiro saas macnaha haddii laga saarana way soo geli kartaa way soo geli kartaa haddii la caddeeyo oo waniyatun la yidhahdo ama wactiqaadun la yidhaahdana waa noocun sii caddayn iyo bayaan saas way macnaha ayib culimmada sunnada qaar ka mida ah ayaa waxay ku sii daraan aliimaanu qowlun wa camalun wa niyatun wa sunna yidhahda ah, oo sunnadaasi qaar sii raaciya ayib inta kale waa intii uun laakiin waxay leeyihiin wasunna tuntaa waxay ugu darayaan waa in intuba ay ku dhacaan dariiqii nebiga sal alay wasalam saas man oo haddaan dariiqii nebiga ayna ku dhicin dee markaasi bidcay noqonaysa soo ma bidcay noqonaysa sahl ibnu cabdillahi tustari oo kale wuxuu leeyahay iimaanka markuu ka hadlayo wuxuu yidhi iimaanku waa qowlun wa camalun wa sunnatun buu yidhi markaasuu i wuxuu yidhi liana aliimaana ida kana qawlan bilaa camal fa huwa kufrun buu yidhi iimaanku hadduu uun carabka yahay ama qalbigii carabka keliya yahay laakiin uusan camal lahayn oo uusan waxba ruux camala la imaanayn waa gaalnimo buuli waidaa kaana qawlan wa camalan bilaa niyatin fa huwa nifaaq buuli hadduu camal carabka oo ku dhawaaqay iyo xubnihiiyo sameeyey laakiin qalbigii ayna la jirinna waa munaafiqnimo buu yidhi taas leanna munaafiqiintan qalbiga ka rumaysanay soo maa carabkana waa kaga dhawaaqayaan shahaadataynkii acmaashiina waa samaynayaano salaadii iyo wixii acmaashii daahirkeed waa gudanaya laakiin qalbiga ma jirto mar haddayna niya jirin marka waa munaafiqnimo gud waida kaana qawla wacamala waniyatan bilaa sunna fa huwa bidca buuri yani haddii uu yahay qalbigii iyo carabkii iyo xubnihiiba way intiiba way iska kaashadeen intiiba waa la helay laakiin sunno iyo dariiqii nebiga ma waafaqsana markaa waa bidcagu saas wey maanaa yani waa waa waa hadalka ugu dheer wey maanaa hadalka ugu dheer oo quyuudda afarta aba ka dhigaya inay lagaa maarmaan tahay macnaa sidaas weeyaan inta kaleetana way uun hoos gelayaan oo muxuu ahay nooc ikhtisaara ah ku jira ayib sidaasi marka waxa weye waa madhabka ahlusunna waljamaaca oo laga soo gaadhay qur-aankuna ay kutusayaan sunnada nabiguna ay kutus sal lla alay wasalam adiladeedana wuu inoo keeni doonaa insha allahu tacala ayib wuxuu yidhi marka marka tacriifkaasi ama qeexidaasi ahlu sunnaha taqriiban firaqda ama dariiqooyinka jidka ka baxay ee lumay badankood way ku khilaafsan yihiin ahlusunnaha way garab mareen masalan ashaacirada iyo maaturiidiyadu waa labada qoloo isku dhow waxay qabaan iimaanku inuu yahay mujaradu tasdiiq qalbiga uun rumayntiisa basaa iimaana bay dheheen cid kastoo rumaysa alla rumaysa rasuulkana rumaysa hadduu doono yuusan baraacinoo camal yuusan la imaanin waa mu'min bay qabaan ashaaciradu saas way macanaha hadduu doono yuusan waxba samaynin salaad yuusan tukanin seke yuusan bixinin xaj yuusan la imaanin weligii yuusan soomin marba hadduu qalbiga ka rumaysan yahi oo qalbigiisa iimaan ku jira waa mu'min bay qabaan saas way macanaha maxaa marka xataa yuusan carabka ka dhawaaqida qaban qaarkood qaarna carabka ku dhawaaqidiisa laazim bay ka dhigayaan laakiin waxay isku waafaqsan yihiin camalku ma aha tiir ka mida tiirarka iimaanka ka mid maaha haddii camalka o dhan laga wada tago ruuxu mu'min wuu ahaan karaa bay qabaan ayib waana madhabkii jabriyada ayib marka waxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya inuu mujarad uu ruuxu garto inuu nebigu wixiisu xaq yahay mujarad uu gartaba allana tabaaraka watacala uu xaq yahay nebiguna wuxuu la yimid inuu xaq yahay intaa hadduu garto inuu mu'min yaan ka dhalanayo wabittaali waxaa ka laazimaya yahuudda inay mu'miniin noqdaan leanna yahuuddu waxay garanayeen nebiga inuu wuxuu wato xaq yahay sooma raaciddii unbay diideen yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum sooma si fiican bay u garanayeen nebigii wuxuu wato inuu xaq yahay laakiin raaciddii ayay diideen wakadalika adeerkii abu aalib nabiga sal alay wasalam wuu ogaa nebigu wuxuu wato inuu xaq waa kii abiyaadiisa mashhuurka ahayd walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani اlbariyati diina lowla almalaamatu aw xadaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiinan wuu ogaa inuu xaq lakin waxaa u diiday xoogaa ceebka car ceebka car yani diinta muxamed inay diimaha adduunka ka jiro dhan ugu khayr badantaan ogahay buu leeyahy diin ahaan haddaan eed iyo cay iyo ceebayn aana ka baqayninna waan raaci lahaa buu leeyahy laakiin waxoogaa nin oday aan ahayo dee gadaal baa layga soo caayi doonaa dhihi doonaa odayga abu aalib ahaa markuu duqoobay buu wiilkii yaraa raacay intaasaan ka baqaaya marka wuu garanayay inuu nebigu wuxuu taxqiya salawatu rabbi wasalam bal wuuba ku dhawaaqayba quraysh sidoo kaleeto gaaladii kufaartii quraysh fainahum laa yukadibuunaka walaakina alaalimiina biaayaati illahi yajxaduun nabiga way garanayeen sal alay slam laakiin aayaadkay diidnaay ay diidna qur-aanku ah marka ra'yigaas fikirkaasi waa fikir aada u khariban waayo tacriifkaasi dad badan oo gaalo ah oo diinta aan ku jirin ayuu diinta soo gelinaya mujarad tasdiiq inaad qalbigaaga uun yaani aada rumaysan tahay keliya kuma filla saxna maaha waxaa iyaga ka sii daran niman la yidhaahda jahmiyada jahmiyadu waxay qabaan waxay yidhaahdaan aliimaanu huwa macrifatu اlqalbi wa cilmihi faqad qalbigu hadduuba garto ama ha rumeeyo ama yuusan rumayni laakiin hadduuba garto oo fahmo waa mumin waaba mumin bay leeyihin intaasabaad muminku tahay waxba kale lagama bahan ilahay jiritaankiisa ma taqaanaa waa aqaanaa sooma ogid inuu jiro waa jiraa rasuul inay jiraan waad ogtahay waan ogahay waan la socdaa bas intaasaad mu'min ku tahay ayb marka iyaga gaalnimadu agtooda waa un jahli alkufru cinda aljahmiya waa un jahli inaad garan weydo unbaa jahli ah laakiin haddaabaad garataba ama rumee ama qir ama haqirin haddaabaad garataba mu'min baa tahay bay leeyahay iyagaa marka kasii darna ashaacirada iyo iyo maaturidiyada iyagaa kasii xajirsa masaladaa iyadaa macnaa marka aliimaanu cindahum waa shay waaxid wahuwa alcilmu waalkufru cindahum shay waaxid wahuwa aljahlu ah, iimaanku agtooda waa hal shay waa garasho un macrifa iyo cilmi gaalnimaduna waa hal shay waa inaad jaahil noqoto saas daradeed agtooda ruux caalima oo waxyi garanaya gaal maba noqdoba agtooda maxaa ka laazimaysa inuu ibliis uusan gaal ahayn lanna ibliis sooma oga ilahay jiritaankiisa sooma qirsan waa ogolyahay ilahay inuu jiro oo rususha inay jiraan wuu ogyahay soo saas maa oo kutubtan wuu ogyahay maadaama uu ogyahay intii uusan jaahil ahayn waxay leeyihiin ma aha muxuu ahaayey gaal maaha saasaa ka dhalanaysa saasaa ka laazimaysa tacriifka noocaasoo kale ah saasaa ka laazimaysa ayib marka taasina waxa weye waa madhab aada u khariban isagana madhab aada u khariban oo kasii sii daranba kii hore qolada xigtaayey waa nimanka la yidhahdo murji'ada murji'adu labay sii kale yihiinoo hullaatu lmurji'a waa fikirkii muxuu ahaayey hadda aan soo sheegnay bay qabaan laakiin murji'ada soke waxay qabaan aliimaanu tasdiiqun bilqalbi wa qowlun billisaan waa qalbiga inuu rumeeyo carabkuna ku dhawaaqo camalkii bay meesha ka saareen camalku iimaanka ka mid ma aha cinda almurji'a ayb Eh, arrintaasi marka waxa weeyaan waa midda waxoogaa laga fahmayo eh, saaxibu taxaawiya alimaam abu jacfar ataxaawi waxoogaa eh, haddii aan muxuu ahaaye hadalkiisa ta'wiil loo helin daahirka hadalkiisu fikirkaasu kuyuu muxoogaa uu moodaa in laga fahmayo oo ah muxuu ahaayey qowlun billisaan muxuu ahaayey iyo tasdiiqu lqalbi wa qowlu lisaan saasaad moodaa in laga fahmayo taasu marka madhabkii murjiada ayib intaasina waa qolada la yidhaahdo murji'ada oo camal oo dhan bay ka saarayaan wabittaali gaalnimadu cinda almurji'a gaalnimadu ficil kuma timaado wax camal ah ama samayntiisa ama ka tegiddiisa gaalnimo keenta ma jirto haddaad sanam u sujuuddo ma gaaloobayso laanna camalku iimaankaba kama tirsanayn wabittaali wixii camalka burinayana iimaanka asalkiisa ma burinayo soo ma sida jahmiyadu ay u yidhaahdeen eh, haddaad jaahil tahay un baad gaaloobi ayaa kuwanna waxa weeyaan wax camal ku yimaado oo dhan gaalnimo ma keeno leanna iimaankaba asalaan kama tirsanay ayib cinda ahlu sunnana nawaaqibda gaalnimada keentaay mar waxay noqotaa qawli oo wax afka ka soo baxay mar waxay noqon kartaa ictiqaadi oo wax qalbiga galay ah marna waxay noqon kartaa camali oo wax xubnuhu sameeyeen saddexdaba gaalnimada waa ku timaada saddexdaba gaalnimada waa ku timaada oo uma baahna keliyata camal qalbiga keliya laguma gaaloobo kutubta in badan oo ka mid ah waxaad arkaysa waxay taqriirinayaan qolyo mucaasiriina weliba u badan haddaadan shaygan qalbiga ka xalaashanin bimujarad aada samaysay gaalnimo ma keenayso wa hada madhab lmurjica qalbiga istixlaalkiisa iyo xalaashigiisa keliyata hadday gaalnimo keenayso camalku bixaddi daatihi uusan gaalnimo keenaynin markaasi waxa waa madhabulmurji'a camalku si madax bannaan hadduu naaqib yahay iimaanka jabinaya si madax bannaan buu gaalnimo u keenay saas man si madax bannaan ayuu gaalnimo u keenay wakadalika qawlka odhahda saas man oo ruuxii maalan allacaya waa qawl maca dalika iimaankii waa jabinaya ruuxii sanam u sujuuda waa jebinayaa ruuxii misxafka ku istaaga waa camal waa jebinayaa iimaankiisa waa burburaya maca dalika waa acmaal waay markaas wahada huwa madhabu saxiix waay saxiixa maadaama saddexdaas tiir iimaanku ka kooban yahay qowl ictiqaad iyo qowl iyo camal ayaa nawaaqidda iimaanka jebisana saddexdiiba way ka imaanaysaa ah, ictiqaad iyo qowl iyo camalba oo shareecada khilaafsanba oo daliilku ku tusay inuu naaqid yahay iimaankii waa jabinaya oo ruuxii diinta waa ka baxaya macnaha sidaas wey nimanka la yidhaahdo muctazilada iyo khawaarijta ayaa iyagu tacriif ahaan ka agdhow ahlu sunnaha oo waxay qabaan iimaanku waa qowlun wa camalun wa ictiqaad tabtii ay ahlu sunnuhu qabeen bay qabaan waa kuwee waa khawaarijta iyo muctazilada saddexdaaba in la helo waa laga maarmaan bay leeyihin qalbiga iyo carabka iyo xubnaha ayib su-aashu waxay tahay xaggay ku kala baxayaan marka muctazile iyo khawaarij iyo ahlu sunno mas'aladan ma iswaafaqsan yihin ma isma waafaqsana tacriifkaa guud isku meel baa la keeni laakiin markii gudaha loo galo waa la kala tegi meesha lagu kala tegayana waa qodobkan soo socda waay wuxuu yidhi imaamku wuxuu yidhi yaziidu iimaanku waa ziyaadaa biaacati daacadu ku ziyaadaa wayanqusu wuu nusqaamaa oo wuu isdhimaa bilcisyaani macsiyadana wuu ku nusqaamaa manhajka ahlusunna waljamaca ayuu taqriirinayaa ahlu sunnuhu waxay qabaan iimaanku hal shay oon qaybsami karin ma aha iimaanku waa qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa mar waa isdhimayaa oo waa nusqaamayaa marna waa siyaadayaa oo waa dhammaystirmayaa kamaal buu gaadhayaa sidaas way macnaha ehelkiisuna waa waa ku kala gedisan yihin dadku iyagoo mu'miniin wada ah bay iimaanka ku kala tegsan yihiin iimaanka saddexdiisa qayboodba waa kala waa waa kala xoog badanta waa kala darajaad qalbiga tasdiiqa iyo rumaynta ku jirtaaye isku derajo maaha soo ma xataa midka qalbiga keliya dadku ku kala gedisan yihin oo nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam eh, markuu yidhi eh, mxuuah arinii kayfa tuxyi lmowta allow itu sida aada u noolayso eh, waxyaabaha dhintay waxaa lagu yidhi qaala awalam tu'min oo miyaadan rumaynin baa lagu yidhi muxuu yidhi qaala balaa walaakin liyaطma'ina qalbii marka qalbiga waxa ku jiraay baa kala tagtagsan wuxuu u qaybsamayaa cilmi wuxuu mar noqonayaa eh, yaqiin mar wuxuu noqonayaa xaqu mar wuxuu noqonayaa caynu wixii waa kala gedisan yahay adiga laftaada baa markaan iimaaniyaadka loo keenay iimaanku waa shay macnawi ah laakiin markaad hadda shay xisi ah misaal ka dhigto tusaale laga dhigo kaleeto waay wixii eh, allo iyadoo la rumaysan yahay baa haddana xagga rumaysnaanta iyo qalbiga xaaladiisa ay dadku ku kala sarreeyaan saas maana maalan kaba soo qaad muxuu ahaayey magaalo la yidhaahdo qaahiro la yidhaahdo inay adduunka ka jirto soomaanaa maqan sooma rumaysnin inay jirto waan rumaysnaan waan rumaysannahay rumaysnaanta aan rumaysannahay waan ku kala duwannahay ninka maqlay oo maqal unu ay u tahay iyo ninka maqlay ee axwaasheeda wax ka mida akhristay ama dhegaystay way kala gedisan yihiin ninka tegey ee arkayna waa ka sii gedisan yahay soo ma wahaakada nafsi shay waaye iimaankuna waa sidaasoo kaleo qalbiga maadada ku jirtaayo dadku waa ku kala xoog badan yihiin carabka waa la mid axwaasha iimaanka ee carabku sameeyo isku mid maaha markaad laa ilaaha ila allahu leedahay oo carabku leeyahay iyo markaad masalan dikri kale la imaanayso waa kala duwan tahay laa ilaaha ila allah waa asaaskii iimaanka carabku ku dhawaaqaya waaye way ka xoog badan tahay waxyaalaha kale carabku yidhaahdo marka iyadaa ka adag kadalika xubnaha markuu ruuxu salaad waajiba tukanayo oo farad ah iyo markuu salaad sunna a ah tukanayo ma isku mid baa labadu waa iimaan ah, salaadanna waa iimaan salaadanna waa iimaan haddana isku mid maaha soo ma iimaanku marka yatafaawat kiisa qalbiga iyo kiisa carabka iyo kiisa xubnuhu waa kala duwan yahay wabittaali dadkuna waa ku kala sarreeyaano nin walba qayb buu ka haystaa nin walba qayb buu ka haystaa yaziid wayanqus cinda ahlisunna sidaas weeyaan meeshan way marka meesha ay ku kala tegayaan iyaga iyo muctasilada iyo khawaarijta maadadan marka la joogo bay kala tegayaan khawaarijta iyo muctaziladu waxay qabaan iimaanku mana siyaado mana nusqaamo mana qaybsamo waa hal shay hadduu qaybi tagto waa wada tegey hadduu joogana waa wada joogaa waa hal gabal ah oon qaybsan aqbalaynin waaya aslan laa yaqbalu altajzia wala taqsiim siyaadada iyo nuqsaanna maba aqbalaba waa midda keentay inay yidhaahdaan dembi kasta oo weyn oo uu ruuxu ku dhaco diintii waa ka baxaya xaggay ku salaysan tahay masaladaas waxay ku salaysan tahay markaad dembi gasho soo iimaankaagii qaar ka mida ma tegin a ah, dhaawac baa iimaankaagii soo gaadhay ahlusunna maxay leeyihin marka war iimaanku waa nusqaamaa ruuxan iimaankiisii waa nusqaamoo gabal baa tegey asalkii iimaankiiyo qaybina waa u joogtaa saas daraaddeed gaal ma ahe waa muslim iimaankiisu nusqaamay soo ma meeshaasa iyagu waxay leeyihiin war iimaan nusqaama ma jiree marba haddii iimaankii dhaawac gaadhay oo waajibaadkiisii qaar ka mida laga tegey ama arkaantiisii qaar ka mida laga tegey ama ma ahee wax eh, iimaankii dhaawacayo muxaramaad ilaahay uu xarimay la galay iimaankii kulligii waa tegey wax qaybsami kara maba ahaba khalaas qayb baa tagtay waa israacay meeshaasay ahlusunna waljamaacaiyo ku kala tegayaan khawaarijta khawaarijta muctasiladu markaa way wada socdaan oo waxay isla qabaan iimaanku inuu yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad saddexdaa way isla qabaan laakiin ahlusunnu waxay leeyihiin saddexdaasi markay kulmaan waa shay siyaado iyo nusqaan aqbalaya waa shay qaybsami kara oo ruuxii intuu qaar ka tago buu qaar usoo hari karaa sooma ruuxii maalan waa zinaystay zinuu ku dhacay ahlu sunna maxay leeyihiin ahlu sunna waxay leeyihiin zinada uu ku dhacay iyo dembiga uu galay iimaankiisii waa nustaamiyey laakiin ma gaaloobinoo daa'iradii xeradii islaamka kama bixino weli waa mu'min laakiin waxaan leenahay naaqis aliimaan ah waa mu'min iimaankiisu dhiman yahay calaa asaas inuu iimaanku qaybsamo oo uu nusqaamo oo uu siyaado yay ku salaysanta haddii aad tidhaahdo iimaankaasi ka kooban qowlka iyo ficilka ictiqaadka waa hal shay oon qaybsami karin bitaali waxaa imaanaysa wuu zinaystay zinadu maxay ahay waxaa laisku waafaqsanya inay iimaanka nusqaaminayso iimaanka dhaawacayso ayib iimaankii qaar ka mid ah tegey hadduu tegeyna wax kala hadhaya maba ahayna kulligii waa wada tegay bay dheheen ruux buu dilay iimaankii qaar buu yaa tegay ilo leeyahy qoladana waxayna wax qaybsame meesha ma yaalle waa wada tegay gaalowiye ah, waxbuu xaday ahlusunna waxay leeyihin waa waa muumino waxbaa iimaankiisii tegay waxna waa dhiman yahay waxna waa waa u joogaan war maya wax qaybsame meesha ma yaalle israac iyo gaalowiye khawaarij marka halkaas ku kala tegayn ahlu sunna ah, khawaarij waa midda ta weeye inay marka waxa weeyaan dembiga ku gaalaysiiyaan dadka waa dembige waa dembi kasta oo weyn Ah, dembiga kabiirada dembiga weyn ama waajib laga tegay ha noqdo ama muxaram la sameeye ha noqdo dembi weyn ba hadduu yahay cinda alkhawaarij iyo muctasilada labaduba ruuxaa ku gaaloobaya ruuxaa ku gaaloobaya maxaa keenay leanna waxay leeyiin iimaanku ma qaybsamo ah, mana siyaado mana nusqaamo ama wuu ku wada joogi ama wuu kaa wada tegi adiga waxa weye caddiin iyo madow wax udhexeeya ma jiro iyaga agtooda yaa imaa mia fi lmia ya imaa sifir ah. ama waa inaad boqol kiiba boqol waxaagu kuu buuxaan iimaankaagu ama waa inaad zero tagto ood iimaanka dhanba ka baxda islaamnimada ka baxda laakiin wax dhexdhexaada ma jiro fifty fifty iyo iyagu ma yaqaanaan khawaarij muctazila fifty fifty iyo sixty percent iyo loogu tegi maayo agtooda saas wey maana marka madhabka ahlusunna waa waa kanoo waxay leeyihin ruuxii waa mu'min ah sidaas daraaddeed inuu mu'min yahay isagoo dembi galay oo iimaankiisii isdhime waxaa lagu garan inuu mu'min yahay iyadoo qur-aankii sunnadu ku tuseen yacni ruuxii diinta ka baxay ee diindarrada loo dilay murtadka ahaa iyo ruuxii muslimkee la xadahayay isku mid maaha soo ma ruuxii waa mu'min waa la xadaya waa lagu tukan qubuurtii muslimiinta lagu aasi dembi weyn buu galay laakiin asalkiisu waa mu'min kan laakiin ridoobee diinta ka baxay inta la dilaan lagu tukanayninoo meel cidlaabaa baktigiisa laysaga tuuraya ama lagu asturaya marka seebaad isugu mid ka dhigteen waay midaasi marka waxa weeye waa farqiga udhexeeya muctazilada iyo khawaarijta isku meel ah iyo ahlu sunnaha labadoodaa marka sii kala baxaya khawaarijta iyo muctasilada khawaarijta iyo muctasiladu way wada socdaan laakiin waxay ku kala tegayaan ruuxii inuusan mu'min ahayn marba hadduu khalad weyn galo oo dembi weyn galo inuusan mu'min ahayn waa isku waafaqsan yahi waxaa kale isku waafaqsan yihiin in aakhare hadduu tago naarta uu ku waarayana way isku waafaqsan yihin hal qodob bay isku kala ku kala gedsan yihin adduunka intuu joogo maxaan ku magacownaa khawaariji waxay yidhaahdeen kaafir billaahi weeyaan ah, warku waa waa khawaarij gaal gaal dhalay weeyaan bay halkaasay mariyeen waxba hanoo barbadhina meeshaasay ku dhastay muctasilo waxay yidhaahdeen warme ee manzila bayna almansilatayn wax la yidhahday keenaa adduunka intuu joogo boos labada boos u dhaxeeya yuu joogaa waa bidcadaa markay soo saareen manzila bayna almansilatayn mu'minna ma aha oo waa mu'min weeye dhihi mayno kaafir weeyana dhihi mayno laakiin waxaan leenahay manzila bayna almansilatayn laba boos labada reer u dhexeeyuu degan yahay war waxaa la yidhi muctasilo labeebnimadii baad keenteen idinka laftiif laga xalaaleh eed ku haysateen ashaacirada ku haysateen adduunka waxaan gaalna ahayn muslimna ahayn diintu axkaamba uma sheeginba soo saas ma ah, axkaamta qur-aanka iyo sunnadu waa gaal iyo mu'min mu'minka muslimka xataa munaafiqu axkaamta shareecada marka la yidhahdo munaafiqu ma gaal baa mise waa muslim waa muslim axkaamta daahirka marka la yidhahdo axkaamta shareecadu ugu talagashay muslim ahaan baa adduunka loola dhaqmayaa soo ma wixii qalbigiisa ku jira aakhare allah kala xisaabtami doono kii kale gaalna waaba gaaloo axkaam buu leeyahay laakiin cidaan gaalna ahayn muslimna ahayn diintu axkaam uma sheegin shareecana maba sheegin bal meelgeeya idinku manzila bayna almanzila usuul waxay ka mid tahay muctazila usuul lmuctazila ayay ka mid tahay manzila bayna almanzilatayn iyo tawxiid ku magacaabaan muxuu ahay sifaatka inkiridoodii bay leeyihin macana marka sidaas weya madhabka ahlusunna waljamaca iyo marka madhabka khawaarijta iyo muctasiladu halkaasay ku kala baxay iyaguna halkaa qodob bay ku kala gedisan yihin inuusan mu'min ahaynna waa isku waafaqsan yihiin inuu aakhare naarta ku waarayna waa isku waafaqsan yihiin laakiin magacii la dhihi lahaa ee loo bixin lahaa unbay ku kala tegsan yihiin waa kaafir iyo manzila bayna almanzilatayn intaa way farqiga udhexeeya masalada iyadaa niman kale muctasilada iyo khawaarijta ayb yaziidu marka iimaankii waa ziyaadaa biaacati buu ku ziyaadaa wayanqusu wuu nusqaamaa bilcisyaanina waa ku nusqaamaa inuu ziyaadayo waxaa wuxuu keeni doonaa waxaan waxaan ujeedaa waxaan kutusaya ay qur-aan badan allah tabaaraka watacala wuxuu uhi waidaa maa unzilat suuratu faminhum man yaqulu ayukum zaadatu hadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadatum iimaana wahum yastabshiruun saas macana yani waxa weeyaan markii suurad alla soo dejiyo waxaa ka mid a ah munaafiqiinta kuwa odhanaya wartani kiineebay iimaan u ziyaadisay suuradda timid yaa iimaan ka siyaadsaday iyagaas dhahay kuwii rumeeyey alle ayaa iimaan ay u siyaadinaysaa suuraddaas wayna bishaaraysanayaan bale marka iimaankii bay siyaadinaysaa suuradda soo degtay mu'miniintii iimaanka lahaa bay iimaankoodii wax ku kordhinaysaa wabitaali iimaankii waa siyaadaya aayadda kale alla yidhi tabaaraka wa tacala huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi almu'miniina liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim xasiloonida alla waa ka dejiyey qulubta mu'miniinta korkooda si ay u siyaadsadaan iimaan iimaankoodii hore la jirankiisa ku horay lahaayeen sakiinadan baa waxay siyaadisay iimaan kale marka iimaanku inuu siyaadayo sidaas ayib xadiidta nabigana sal alay waslam iyadana aad bay ugu far oo waxaa ka mid a ah xadiidu abi hurayra maalan akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa Ah, muminiinta midka ugu kaamilsan iimaanka iimaankiisu ugu dhammaystirna badan yahay waa ka ugu akhlaaq fiican ah, man axaba lilahi waabqada lilah waacطa lilah wamanaca lilahi faqad istakmala aliimaan iimaankii waa dhammaystirtay mid dhiman baa jira marka soo ma saas weeyaan ayib marka ziyaadat liimaan adiladaasoo kutusaysa eh, ama eh, muxuu ahaayey nusqaanta iimaanka nusqaanta iimaanka qur-aanka aayad ku tusaysa ma jirto laakiin waxaa la leeyahay shay kasta oo siyaado aqbali karaa nusqaanna wuu aqbali karaa soo ma qaxan waa taas shaygu marba hadduu siyaadi karo waana nusqaami karaa waa masala musallam musallamaat alcaqliyaay ka mid tahay soo ma lianna kaba soo qaad shaygu wuxuu joogay maalan boqolkiiba afartan buu joogay wuu siyaadi karaa baad ogolaatay intee ku darmatay ya kaba suuqaa toban baa ku darmatay meequu gaadhay konton buu gaadhay ayib hadduu konton gaadhay markiisii horena uu afartan ahaa isagoo nusqaansan soo muusan jirin a ah, isagoo nusqaansan buu jiray oo uu iimaan ahaa ayib haddaaba ziyaado aqbal uu aqbalo nusqaanna wuu aqbali karaa qacan waa masale musallam ah waay laakiin waxay u daliishadaan culimadu culimmadu xadiidkii fi saxiixayn ku yimid nebigu markuu dumar ka hadlayay sal lay slam uu dhihi jiray maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diin aqlaba lidulubi mi xadiiska ma aanan arag kuwo caqligoodu dhiman yahay diintooduna dhiman tahay oo ninka xaasinkae caqliga leh ka qaalib yani ka qaalib noo og idinka yani yani oon idinka ahayn ma arkin minhu sal lay slam min kunna xadiidku marka wuxuu kutusi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiin nuqsaanu diinku waa nuqsaanu liimaan lanna kelimatu diin iyo kelimatu iimaan iyo waa mutanaafisaat waa kelimaad isku macnaa wa kelimaad isku macnaa marka xadiiskaasay u deliishadaan ah, xadiiskaasay u deliishadaan maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diin nuqsaanu diin bimacnaa nuqsaanu liimaan waay acmaashu markay nusqaanto iimaankii baa nusqaamaya saasay macnaha ay u daliishaadaan lakiin masaladu waaba masaladiiska musallama wey macna ayib saas daraaddeed haddii ay firaqu ogolaadaan ziyaadatuliimaan hadday ogolaadaan qafcan nuqsaanuliimaanna way ogolaanaya waa laba qadiyadoodo isku xidhan wey macna ayib masalada iyadaa marka waa tan iyadana soo tilmaanayo firaqda diidan inuu iimaanku ziyaado oo nusqaamo kulli firaqdan soo sheegnay waay jahmiyadu ma ogola iimaanku inuu siyaado nusqaamo murji'adu ma ogola iimaanku waa hal qayboon qaybsamin bay dhaheen ma nusqaamo mana isdhimo waa mujarad tasdiiq hadduu isdhimona waaba gaalnimo mana siyaadoba dadku waa isku midka ah, yani waxa weeyaan mu'miniinta ninka ugu caasisan iyo malakul waa isku iimaan bay qabaan cusaat ah. lmuwaxidiin oo ugu diin xun iimaankiisii iimaankii nebi maxamed waa isku mid bay qabaan saas macana leanna iimaanka dadku kulli waa ka timiy waa waxaan qaybsamin murji'ada yani waxa weeye jahmiyadana waa sidaa oo way kasii daran yihiin haddayba yidhahdeen iimaanku waa cilmi kufriguna waa jahli w kufriguna waa jahli iyagana wax way wax qaybsamo maaha ziyaadatu limaan ma aqbalo wakadalika khawaarijta iyo muctasilada ayaa iyaguna aan agtooda iimaanku mana siyaado mana nusqaamo waa kaan soo sharxnayo waa meesha qodobka ay ku kala tegayaan iyagiyo ahlu sunnuhu ku kala tegayaan man markay tacriifka isku soo waafaqaan kadib ayib intaa kadib <clears throat> markii aynu ka soo tagno ayaa imaamku wuxuu inoo keenay marka adiladii buu inoo keenay ah, arrimahaas oo dhan adilay wada leeyihin kulli nusuus aad u fara badan baa maalan inuu camalku iimaanka ka tirsan yahay oo camalku iimaan lagu tirinayo qur-aankaa kutus في suuرaة البقرة allah تbaarك وتaعaلى wuxuu yihi وma kana اllah liyuضiica إimaanaكم allah ma uusan ahaanin mid iimaankiina dayacaya iimaanka waxaa laga wadaa cinda جamiiع الmufasiriin bmaعna صalaataكum oo salaadii baytulmaqdis loo tukaday markii qiblada la bedelayoo loo bedelay kacbada loo bedelay ayaa su-aali waxaa ka timi salaadihii ay u tukadeen baytulmaqdis markaasaa waxaa timid wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum salaadiinnii aada xagga u tukateen alla dayici maayo marka salaaddu soo camal maaha haddana maxaa lagu magacaabay iimaan baa lagu magacaabay iimaan baa lagu magacaabay qur-aanka aad bay ugu badan tahay masalada iyadaa in eh, camalka iimaan la yidhahdo lagu ilaaqo macnaha waana u tegi doonaa wax ka mid a ah. wakadalika xadiidkii fi saxiixayn ku yimid xadiid abi hurayra ku nebigu yihi sal ly aslam rasuulka sal ly aslam wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey eh, ayu lcamali afdal yaa rasuula allah camal la sameeyey keebaa ugu fadli badan muxuu yidhi iimaanu biاllah uma maada baa la qaala jihaadun fii sabiili illah uma maada xaju lmabruur buu nabi sal lay camal maxaa ugu fadli badan camal baa la weydiiyey markaasuu yidhi iimaanu biاllahi baa ugu fadli badan marka iimaanku waa camal sooma Ah, camal waxaa ugu fadli badan rumaysnaan alla la rumeeyo iimaankii waa camal camalkiina waa iimaan ayib maxaa ku xigaa la yidhi waxaa ku xiga buuhi jihaadka maxaa ku xiga xajka mabruurka ah. u fiirsa marka iimaankii qalbiga ahaana camal baa laga dhigay jihaadkiina waa camal xajkiina waa camal kullina waa wada iimaan kullina waa wada iimaan iimaanku marka waxa wey sidaasuu sax ku yahay ayib masalo muhima jirto inaan baraarujinno u baahan intaynaan qodobkaasi ka gudbin oo ah qalbiga ictiqaadkiisa iyo carabka hadalkiisa iyo xubnaha camalkaay samaynayaan saddexdooduba waxay u qaybsamaan qayb tiir ah oo iimaanku uusan ka maarmin iyo qayb waajib ah oo iimaanku haddii la waayo uu nusqaami laakiin iimaankii aan la waayayn iyo qayb kamaal ah oo mustaxab ah oo iimaanka dhammaystirta laakiin iimaanka aan dhaawac weyn u geysanin saasay u qaybsamaan yacni arkaan iyo waajibaad iyo mustaxabbaad bay u qaybsamaan sidaas daraaddeed camalka qalbiga ictiqaadka qalbigu qaar ka mida waa tiir la'aantii uusan iimaanku asaxayn qaar ka midana waa waajib la'aantii iimaanku asaxayo laakiin haddii la waayo iimaankii uu nusqaamayo qaar ka midna waa kamaal iyo dhammaystir iimaankii uu ku dhammaystirmayo oo mustaxabbaad oo kale waayo waa sunan oo kale waayo kadaalika carabka dhawaaqiisa shahaadateynka markuu ku dhawaaqayo kaba soo qaad soo tiir ma ya waa tiir laakiin markuu digri caadiya la imaanayo oo sunno ah digri caadi la imaanaya subxana allah waa iska wardinaya subxaana allah alxamdu lilah laa xawla walaa quwata ila billah ayib hadduu ka tago iimaankiisa maxaa gaadhaya tusaruuxu samaynin iimaanka ma waxbaa gaadhay waxba ma gaadhay marka carabka wuxuu ku hadlo waa tiir waajib iyo mustaxab wa kadalika qalbiga waxa gala waa saddexdaas wakadalika camalu ljawaarix waa intaa ljawaarix xubnuhu camaashay samaynayaan qaar waa tiir la'aantood iimaanku maba asaxayaba waana camal kasta oo daliilka sharcigu uu ku tusay qur-aanka iyo sunnadu ay ku tuseen haddii la waayo in iimaanka la waayayo sida salaadoo kale cala araajix soo ma salaadoo kale la'aanteeda waa diin la-aan waa iimaan la-aan waa kufri camal kasta oo la-aantii gaalnima ka dhalanayso ama ka tegiddiisa gaalnima ka dhalanayso ama samayntiisa gaalnima ka dhalanayso waa tiir ka mida tiirarka iimaanku ka mid yahay camal kasta oo ka tegiddiisa ama samayntiisa uusan iimaankii meesha uga baxaynin laakiin iimaankii u dhaawacmayo dembi weyn ah ruuxiisa uusan diinta ka baxaynin markaasi wuxuu noqonayaa waajibaadka iimaanku galaya sooma waajibaad ka iimaanku galaya camal aan heerkaa gaadhsiisnayn oo mustaxabaadka acmaasha xubnuhu sameeyaanna wuxuu noqonayaa mustaxabaadka iimaanku noqonaya wuxuu ku miaalinaya shekhuislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah sida xajka oo kale iyo salaada iimaanku waa saas oo kale xajka si daqiiqa markaad doonaysa inaad u fahamto xajka oo kale xajku soo arkaan ma leh waajibaadna soo ma leh mustaxabaadna soo ma leh iimaanku intaasoo kale waa arkaan buu xaj ku leeyahay haddaad ka tagto uusan xajba kuu asaxayn soo ma maxaa ka mid a ah maalan xarmashadoo kale soo ma ama carafaba maadan istaaginba ma xaj baa kuu jira markaa xajkaagii waa u dhammaatay waajibaad buu leeyahay haddii aad ka tagto xajkaagii asaxayo laakiin nusqaan soo gaadhayso soo ma jiro a ah, ayib waajibaadka marka laga tago mustaxabbaad baa imaanaya xajkii dhammaystiraya laakiin haddii laga tago xajkii uusan dhib weyn soo gaadhayn adiga sidaa uga qidaas qaada marka salaadii baa la mid a ah, salaaddu arkaan bay leedahay haddii laga tago salaaddii oo dhan burayso waajibaad bay leedahay haddii laga tago ayna salaadii buraynin laakiin wax gaadhayaan oy dhaawacmayso oo isdhimayso soo ma waxay leedahay sunnooyin bay leedahay salaaddii haddii laga tago kamaalkii baa laga tegay mooye laakiin salaaddii wax ma noqonin ma suuradaa markaad fahanto iimaankana sidaa ku dabaq iimaankuna saasuu yeelanayaa arkaan iyo waajibaad iyo mustaxabaad buu u kala baxayaa acmaasha bidaat xubnuhu sameeyaan saasay uqaybsamayaan saasay uqaybsamaya masaladaasi waxay kaa daaweynaysaa ishkaalaad aad u fara badanoo waayahan dambe kutubta lagu qoro oo dooda ugu fara badanee waayahan la sameeyo waxaa ka mid a ah liimaan iyo niqaashkeeda kutub badan laysku radinayo maxaa murji ah maxaa khawaarij ah maxaa ictizaal ah fahamkeedaaba adkaaday laakiin saa haddaad u tasawurto wax badan ishkaalaad fara badan baad markaa yaad ka bogsoonaysaa macana qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi buuhi wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye allaha alle inay caabudaan mooye mukhlisiina iyagoo u gooni yeelaya lahu alle addiina diinka u gooni yeelaya oo u saafi yeelaya xunafaa'a oo weliba toosan xunafaa'a oo leexanaya diimaha baatilkaa kuwa xaqaana u leexanaya wayuqiimuu inay toosiyaan mooye wax kale lama amrin asalaata salaada inay toosiyaan wayu'tuu inay bixiyaan azakaata zakada inay dhiibaan mooye wax kale lama amrin wadalika kaasina diinulqayimati toosnaanta diinteedii waay waa diintii toosnayd diintii toosnayd diinta toosan maxay tahay alle keligii oo la caabudo iyo salaadoo la tukado iyo sakadoo la bixiyo diintii toosnay waay diinka maxaa laga wada waa iimaan waay lanna diin iyo iimaan iyo islaam isku macaani bay imaanaysa maca bacdi alfawaariqoo mararka qaarkood yeelanaya sidanuu marka sheekhu deliisanaya wuxu yidhi marka fajacala alla wuxuu yeelay cibaadat allaahi alla cibaadadiisa tacala korahay wa ikhlaasa alqalbi iyo qalbiga ikhlaaskiisa wa iqaama asalaati iyo salaada toosinteeda wa iitaa'a azakaati iyo zakada dhiibiddeeda kullahu dhammaantii min addiini diinka inuu ka mid yahay buu alla ka dhigay tabaaraka wa soo maali yacni saddexdii meeshay soo galeen saddexdii meeshay soo galeen allaahumma waxaa ka maqan uun qawlu lisaan soo ma leanna ikhlaasku waa camalu lqalbi soo ma ikhlaasu mukhlisiina waa camalu lqalbi ayb ilaa liyacbud allaha cibaadada cumuumkeeda qowlu lisaan waa laga fahmi karaa iyadana intiiba marka alle wuxuu ku magacaabay wadalika diinu lqayima saddexdoodiiba diin baa laga wada dhigay sidaasuu u daliishanaya macana ayib diinta toosan ayuu ka dhigay diinta toosanna waa iimaanka wey maana iimaanka wey maana saddexda marka meeshaasuu geeyey wa qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi aliimaanu iimaanku bidcun wa sabcuuna toddobaatan iyo dhowr weeye shucbatan oo qaybood ama gabal aclaaha ta ugu sarraysana shahaadatu an laa ilaaha ila allah waay inaad qirto cid xaq lagu caabuda inaysan jirin alla mooye wa adnaaha shucabkaa iyo qaybahaasi ta ugu hoosaysana imaatatu aladaa dhibka oo laga fogeeyo wey waxa dadka dhibayo oo laga fogeeyo cani ariiqi jidka laga dukiyo laga fogeeyo xadiikaas bukhaari muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayra Ah. ayb eh, xadiidkaasi waa xadiid shucabka wa xadiid shucab ilimaan marka macaanidaan ka faa'idaysana xadiidkaasi waxa waaye lafdiga muslim lafdiga bukhaari wuxuu ahaa aliimaanu bidcun wa situuna shucba waalxayaau shucbatun min aliimaan iimaanku waa lixdan iyo dhowr gabal waaye xishoodkuna waa gabal ka mida iimaanka waalxayaau shucbatun min aliimaan meeshaa xadiidkaa waxaynu ka hadlay labadii mas'ale labadii qaacidaba daliilkeedaan ka hadlay qaacidada koowaad maxay ahayd iimaanku inuu ka kooban yahay qowl iyo ficil iyo ictiqaad soo ma saddexdiiba meeshay ku jiraan ayib xaggee kaga jiraan waxay kaga jiraan shahaadatu an laa ilaaha ila allah oo qiraal carabka ah waa qowlu lisaan soo saas ma alxayaau shucbatun min aliimaan xishoodkuna waa camalu lqalbi waay leanna xishoodku xaggee ka soo fulaa ya qalbigu ka soo fulaa soo ma waa dareen qalbiga ku jira kadibna xubnaha saamaynaya waay marka xishoodkuna waa camalu lqalbi oo waa ictiqaadki imaatatu ladaa cani ariiq jidka dhibkii yaallay ee dadka dhibahayey qodaxdii taallay iyo dhagixii yaallay iyo inaad ka qaadood ka durkisana waa qaybtee camaluljawaarix waa kulli nebigu muxuu ku wada magacaabay iimaan buu ku wada magacaabay shucabuliimaan buu ku magacaabay iimaanku marka inuu saddexdaba ka kooban yahay xadiidku waa ina tus qaacidada labaad ee sheekhu soo taqriiriyey maxay ahayd aliimaanu yaziidu biaaca wa yanqusu bilmacsiya ayadana wuxuu kugu tusayaa xadiidku nebigu wuxuu yidhi aclaaha iimaanka shucabkiisa waxaa ugu sarraysa hee shahaadatu an laa ilaaha ila allah waadnaaha imaatatu ladaa cani ariiq marka laa ilaaha ila allahu oo lagu dhawaaqo way ka koraysaa qashinka aad ka qaadayso ama waxa dadka dhibaya jidka ka qaadayso tanina way hoosaysaa tanina way koraysaa soo ma kala siyaasana marka waa kala siyaasan yahay labadii qaacidaba xadiidkanaa ku filan marka xadiiu shucab baa la labadii qaacidada xadiiskanaa ku filan marka yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya sidaas macnaha iyadan ayuu xadiisku ku tusayaa ayb oo ajir baa laga wada heli waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya masaladii aan soo sheegnay soo nidhi arkaan iyo waajibaad iyo mustaxabbaad soo ma iyadoo lafteeda wuu faa'iideynaya iyadoo lafteeda wuu faa'iideynaya macna ayib kullu dalika xadiiska waa laga qaadan karaa masalada marka ziyaadat liimaan wa nuqsaamihi ah muxuu ahaaye nuqsaanta ku dhacaysa iyo ziyaadada ku imaanaysa waxay ka imaanaysaa midna daacaadka midna macaasida oo kullamaa ruuxa macaasidu ay badato wuxuu keenayaa inuu iimaankiisu isdhimo laa yazni zani xiina yazni wa mu'min walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wa mu'min ruuxu markuu wax zinada ku jiro mu'min ma aha markuu wax xadayana mu'min ma aha yani maxaa laga wadaa waxa laga anfinaya muxuu yahay ya waa waa kamaaluliimaan Ah, ama waxaad tidhahdaa aliimaan almutlaq ah, iimaanka dhamaystirnaa iimaankii dhammaystirnaa ayaa loo diidanya laanna iimaankiisi waa isdhimaye ma dhammaystirna maxaa loo sugayaa asluliimaan asluliimaan oo ah muxuu ahaaye ama waxaad leedahay mutlaqu liimaan waa isku mid asluliimaan ama mutlaqu liimaan waa haystaa laakiin maxaa loo diidan yahay waxaa loo diidan yahay kamaalu liimaan ama muxuu ahaay lanna waajibaadkii iimaanka qaar ka midu meel kaga dhacay soo ma waajibaadkii iimaanka qaar ka mida ayuu dhaawacay wabitaali iimaankiisu waa dhaawacmay waay inuu iimaanka asalkiisi uusan waayinna waxaa kutusaya ruuxii waa kanoo gaalnimo loo dili maayo ma riddaa loo dili hadduu zinaysto maalan ama waa la jeerli ama haddii dhagax lagu dila hadda noqoto xataa waa mu'min soo ma waa nebigu ku tukaday sal alay slam caad loo aasay waxay kutusay inuu aslul iimaan jiro laakiin waxaa loo diidan yahay laleeyahay isagoo oo markuu zinaysanayo iimaan ma leh waxaa laga wadaa bimacnaa iimaanka kamaalkiisii iyo dhammaystirnaantiisii waa maqanta waajibaadkiisi wax ka mida ah meesha ka baxay saas way macnaa ayib wa kulli aayad axaadiis aad u fara badan nusuus fara badan baa halkaa la marinaya marka ah, laa iimaana liman laa amaanata lahu oo kaleeto maxaa la diidan yahay ah, iimaankii yani dhamma mutlaq liman waxa la diidan waxaan ujeedaa aliimaan lmutlaq way wax la anfinayo wahaakada saasaad marka ku fahmaysaa nusuus fara badan iyo meesha ay culimmadu mariyaan wuxuu yidhi sheekhu marka fajacala wuxuu yeelay alqawla qowlkii iyo walcamala camalkiiba min aliimaani iimaankuu ka mid yeelay iimaanka qaar ka miduu ka dhigay ah, agee xadiisku sharxaya sooma fajacala wuxuu yeelay rasuulku sal alay waslam alqawla oo shahaadatu an laa ilaha ila allah sooma walcamala oo imaatat ladaa can ariiq ah min aliimaani iimaanka qayb ka miduu ka dhigay waqaala tacaala alla wuxuu yidhi fazaadathm iimaana waa ziyaadadii iimaanka adiladeedii waay fazaadathm iimaana wa qaala wuxuu yidhi tacala korahaye liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim waa aayaadkan soo sheegnay wy maa marka ziyaadatuliimaanna adiladaasa ayaa kutusaysa ayb wa qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi yaqruju waxaa baxaya min annaari naarta waxaa ka soo baxaya man qaala ciddii tidha laa ilaaha ila allah ciddii sidaa tidhaahdo naarta waa ka soo baxaya waalxaal fii qalbii isagoo qalbigiisa ay ku jirto laa ilaaha ila allah wuxuu yidhi isagoo qalbigiisa ay ku jirto mihqaalu buratin xabad qamandi ah wax u dhigma ama la miisaan ah buradu waa xintada albura waa xintada waa qamandida waay xabad qamandi ah wax la miisaan ah ama la culays ah oo u dhigma isagoo qalbigiisa ay ku jirto ruuxii kelimadaa yidhaha aw khardalatin aw mihqaalu khardalatin xabad khardala ah wax u dhigmo oo la miisaan ah oo la culays aw daratin aw mihqaalu daratin ama qudhaanjada yartee dhurcasada ah wax la miisaan ah oo la qiyaas ah isagoo ay ku jirto min aliimaani iimaanka ka mid a fajacalahu wuxuu ka dhigay buri sheekhu mutafaadilan iimaankii mid kala siyaadsan buu ka dhigay xadiikaasi waxaa soo saaray bukhaari muslim baa soo saaray min xadiii anas anas maalik baa laga warinaya wuxuuna tilmaamaya naarta in laga soo saari doono yakhruju min annaari bishafaaca aw biraxmat illah ama shafaaca lagaga soo saari ama ilahay naxariistiisu ka soo saari waa muwaxidiintii naarta galay waa marka naarta waxaa ka soo baxaya dadkii dhihi jiray laa ilaaha ila allah qalbigoodana ay ku jirtay wax yar oo iimaana uu ku jiray wixii yaraa iimaankaaba marka sii kala hooseeya oo waxaa laga dhigay xabad qamandi ah miisaankeeda ama culayskeeda ama qiyaaskeeda ruuxii qalbigiisa ay ku jirta shahaadateynkana qirayay naarta waa laga soo saaray haddana hoos baa looga sii dego waxaa la yidhi misqaalu khardalatin khardaladu waa geed caws oo kale ah oo dhulka ka baxa midho aada u yaryar buu bixiyaa marka xabatu khardal baa la dhahaa xabatu khardal soomaali kuma aqaano marka midhihiisa ishu xataa inay qabato adag aad bay u yaryar yihiin marka carabtu markay shayga yaraynayso ayaa waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaay waxaa loo isticmaalaa xabatu khardal waa shay aada u yar wuxuu ka yar yahay marka xabadii qabandidaas waa ka yaryahay soo ma ayib waxaa isagana ka sii yar xabatu dara dara min aliimaan waxaan mithqaalu dara darada laba macnaa lagu fasiraa qolo waxay yidhaahdaan quraanjada yaryarka ee dhurcasada ah aadka u yaryar iyadoo lafteeda markay socoto araggeeduba adag yahay qaar baa ku fasira qaarna waxay ku fasiraan darada waxaa la yidhaahdaa yacni shayga ugu yar unugga ugu yaree shaygu ka samaysan yahay waxyaabaha jiro oo dhan unug bay ka samaysan yihin unug waxaa jira asaasi ah shay kasta unugiisa ugu yar baa darada la yidhaahda sidaana qaar baa odhanaya daradu marka waa wax aan ishu qabanaynin waay in loo isticmaalo baallaha weynayshada inaad isticmaasho mooyaane ishaada mujaradkii ma qaban karto qaar waxay leeyihiin darada waxaa la yidhaahdaa marka aad meel masalan guri a ah ku jirto meel hoosa ah, oo guriga masalan dariishad oo kale ka bannaanto qoraxdu ka soo gasho ama iftiinku ka soo galo iftiinka dhexdiisa waxaa kaaga muuqanaya waxyaalo yar yar oo muxuu ahaayey e, qashin iyo saxar iyo wax yaacyaacaya baa iftiinka dhexdiisa kaaga muuqda iftiinkaasi hadduu meesha ka baxana ma arkaysa waa wax hawadan ku jiro oo muxuu ahaye e, muxuu ahaye ay iska dhex yaacay isha caadigii qaban mayso marka darrada kaasaa la yidhahdaa bay leeyihi adiga waxa weeye way ka yar tahay e, muxuu ahaayey xabatul khardalka way ka yartahay mu'miniintii marka naarta galay ee muwaxidiinta ahaa ee alla uu naarta ka soo saarayo ayaa yaa iimaankoodu kala sarreeyaa qaar baa iimaankoodu wuxuu gaadhsiisan yahay qalbiga ku jiray xabad qabandi ah qaar waa ka hooseeyo wuxuu gaadhsiisan yahay geedka khardalka midhihiisa qiyaastiisuu gaadhsiinya waa kuwaas way ka yaryihiin qaar intaasoo dhan waa kasii sii yaryihiinoo waxaan ishuba qaban karinoo zarra ah baa iimaankoodu dhan yahay soo dadkii iimaankoodii ma kala tegin marka yaziidu wayanqus way marka soo ma markaasuu sheekhu wuxuu yidhi fajcalahu wuxuu ka dhigay alla iimaankii nebigu iimaankii wuxuu ka dhigay mutafaadilan mid kala sarreeya oo kala badan oo kala siyaadsan oo isku mid ahayn saas way macana yakhruju waxaa ka soo baxaya min annaari naarta man qaala ciddii tidhi laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi walxaal fii qalbii qalbigiisa dhexdiisana ay tahay mihqaalu buratin xabad qamanti ah wax la miisaan ah aw khardalatin aw xabatu khardalatin ama xabad khardala ah misqaalkeed oo aw misqaalu daratin ama darro wax la cunaysa oo min aliimaani iimaanka ka mid oo min aliimaani iimaanka ah yacni ruuxii ay ku jiraan qalbigiisa kelimadaana ku dhawaaqa alla waa ka soo saaraya ayib tafaadulkaasaa marka ula jiraayo qoladii murji'ada iyo qolyihii tiri iimaanku ma kala siyaabay iyo khawaarijta iyo muctasilada iyo kulli qolyahaasoo dhan buu xadiisku radinaya oo wuxuu soo saarayaa madhabka ahlusunna waljamaca oo imaamku inuu kala siyaadsan yahay oo muxadadkiisuna ay kala tagsan yihiin oyna hal eh, darajo wada ahayn macna hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma waslama cala nabiyina mxamedi wala alihi saxbi waslem